bilowgii adduunyada baratankii bilowda bilowgii adduunyada baratankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa bilowgii adduunyada baratankii bilowda bilowgii adduunyada baratankii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa umaan kulan wacan wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba aad noo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duur ee keenan mar kale gaabamar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal waa khamiis taarikhdu waxay ku beegantahay tahay lix iyo bisha nofembar sannada labada kun saddexiy barnaamijka ciyaaraha duhur intiisa badan ama qiibihiisa dambe maanta waxaan ku eegi doonaa kulanka xulka qaranka soomaaliya oo ula ciyaari doona algeria ee tarereeb koobka adduunka tirsan balse intiisa ka horeysa waxaan idinkula wadaagi doonaa qodobada ugu waaweyn ee ciyaaraha eduardo kamafinga ayaa la tilmaamay inuu ku biira liiska xiddigaha dhaawacyada ee reaal madrid iyo xiddiga oo jilibka laga xiddigan oo la sheegay in kulamo badan uu seegi doono sidoo kale waxaad maqli doontaan virgal fandhij oo magacaaba saddex arrimood uu liverpool uga baahan tahay si ay ugu guulaystaan horyaalka brimier leaga ee xilli ciyaareedkan socda qodobadaasi waxyaabahii nagu soo kordhayaad qeybaha hore ee barnaamij ku maqli doontaan qeybaha dambena waxaan ku eegi doonaa kulanka xulka qaranka soomaaliya uula ciyaari doona algeria waa markaliyo barnaamijka ciyaaraha duur ee kenya Comme d'habitude, on est calé. Comme toujours, ça va aller. On te met en grâce à gogo. Tous ensemble, on fait le show. On t'invite à la magie. Y pas de raccourci. Oublie tes soucis. C'est bien faire la folie. On t'invite à la magie. Y pas de hayahay dhegeystayaal soo noqod wanaagsan markan barnaamijkeena ayaan guda aan ku horumarno ciyaaryahanka kooxda kubada cagta ee real madrid edwardo kamafenga ayaa la sheegay inuu seegayo kulamada ugu badan ee real madrid ee xil ciyaari doonto kooxda kubada cagta ee real madrid ayaa waxay ugu ah, yeedhay warcad ay kasoo baxay taageerayaasheedana wanxiisa ku sheegtay in garoonka tababarka xulka qaranka faransiiska laga saaray isagoo dhaawaca edwardo kamafenge waxay soo bandhigtaa muuqaal waxaana lasoo bandhigay muuqaal muujinaya laacibkan oo dhulka fadhiya laguna huruursan yahay kadibna daqiiqada kadib waxaa laga saaray xidigan wariyaha ciyaaraha logis tanzi waxa uu sheegay in edwardo kamafingi oo kow iyo labaatan sano jir ah uu ka dhaawacmay jilibka aadna uu ugu egyahay dhaawicii uu ciyaaryahankan qabi jiray ee usmaan dambeeli kubadda cagtan ay ku xifaaltami jireen edwardo kamafingi ma awoodi doono inuu sii wato tababarka waxaana dhaawiciisa la tacaala edwardo kamafingi ayaa awoodi waayay inuu sii wato tababarka isagoo dhaawiciisa la tacaalayeen dhaqaatiirta xulka qaranka faransiiska ka inta aan laga fasixin tababarka uu macalin ku sheegay in ciyaaryahankan uu fasaxan yahay kubad burburyaha reaal madrid ayaa waxaa sawiro laga soo qaaday ay muujinayeen in shaki uu ku jiro in ciyaaryahankan uu ciyaaro isreereebka euro inkastau jiro rajo uu qabo tababaraha xulka qaranka faransiiska didian deshambis kaasi oo qaba inuu soo laaban kara ciyaaryahankan ka hor kulamada ay ciyaari doonaan ee euro waxaa sidoo kale la tilmaamay in eduardo cambafinga uusan kasoo muuqan islamarkaana dhaawiciisa uusan ahayn mid halis ah sida loo buubooninayana aysan ahayn reaal madrid waxa ilaa iyo sanadka cusub dhaawac kaga maqnaan doono arion tarjumi kaasi oo ka dhigan in edwardo kamafingi uu yahay kubad burburyaha kaliya ee heystaan reyaal madrid waqtigan hadii uu ka maqnaadana ay dhibaato horle ay wajihi doonaan kooxda cadcadka ee real madrid laacibkan ayaa toddobaadkii hore siiya heshiis cusub oo soconaya ilaa iyo dhamaadka sanadka labada kun sagaal iyo reaal madrid u safta toddobai toban ciyaarood oo dhammaan tartamada xilciyaareedkan socda isagoona kaalin weyn ku lahaa sidii kooxdiisa ay kulamada horyaalka la liiga iyo champion leaga wacdare uga dhigleed yaryaankan ayaana si weyn marka la fiiriyo kooxdan lafdhabar u ahaa isagoona la muujiyey sida uu u arko in kooxdiisu aysan u ahayn koox laga barbardhigi karo kooxaha kale haligii hore ee manchester united roy kin asiguna waxa uu saadaalin aan ka farxin uu bixiyey yohan club kaasi oo sameeyey horyaalka wadanka ingiriiska xilliyaareedkan waxaa naadiga ay u xifaaltamay jireen riidis uu sheegay in niyadooda ka saaraan inay ku guuleysan karaan horyaalka kiin oo u dhashay ireland waxa uu sheegay in liverpool ay talo shaqo badan ay ay u taala shaqo badan oo qabyaha taasu ay tahay inay saxaan si ay ugu dagaalamaan horyaalka brimi leaga ku guuleysigiisa waxa uu xusay kooxda ugu cadcaad inay tahay manchester city oo mar kale ku guuleysan doonto kadib xilciyaareed niya jabha liverpool ayaa xilciyaareedka cusub waxay ku bilaabatay si fiican iyagoo hal dhibic keliya u jira manchester city oo saddexdii sanadood ee ugu dambeysay ku guuleysanaysa horyaalka brimier leaga sida uu hadda u yaala miiska kala sareynta premier league ee dheelin labaiyo toban ciyaarood liverpool waxay leedahay toddobaiyo labaatan dhibcood halka manchester city ay leedahay sagaal iyo sideed iyo labaatan dhibcood taasi oo ka dhigan hal dhibcood kaliya redis laga sareeyo redis waxay diiwaan gaysatay sideed guulood saddex barbaraha iyo hal guuldaro laakiin roy kane wuxuu ku adkeysay in weli aanan u dhoweyn in city ay la tartamaan liverpool waa uuna sheegay waxay la tahay inaan heerka wanaagsan ku jirin bishii amba labadii bilood ee ugu dambeeyay premier leaga ayuu yidhi roy kin waxuu intaa ku daray guulasha laga dhaliyay iyo todobadooda tayadooda manchesity ayaa uga wanaagsan kooxaha kalena waxay u baahan yihiin inay dhibaatadooda xalistaan anigu ma arkayo city manchesityan oo xoogan xitaa hadii ay samir baxaan oo ay xidigo badan ka dhaawacmaan waxa uuna tilmaamay in loo baahan yahay in kooxaha kale si ula tartamaan city ay u noqdaan kuwa awood leh oo u tartami kara horyaalka isla wararka liverpool ee ku guuleysiga horyaalka premier league aan ku jirnaayay kabtanka kooxda kubadda cagta liverpool fergal fandij waxa uu tilmaamay saddex arrimood oo muhiima ah oo kooxdiisa u baahan tahay inay sameyso si horyaalka wadanka ingiriiska ee premier league oo ula tartanto manchester city liverpool xil socday ee labada kun labaiy waxay hoosu dhac ugu yimid isla islamarkaana u maqan tahay tartanka jambion leaga markii uu horeysa tan iyo waxayna ciliyaareedkan kasoo noqotay qaabkii wanaagsanaa iyadoo soo bandhig fiican sameysay garoomada kulamadii premier leaga ee ciyaartay redis waxay hal dhibic ka dambeysaa manchester city hoggaanka heesa waana kulankoodii ugu horeeya kadib fasaha caalamiga balansan yihiin garoonka etihad stadium ay fooda isku dari doonaa nofembar labada kun nofembar shan iyo labaatankeeda ee sanadkan virgal vandij waxa uu ka hadlay warbaahinta waxuuna qaaday saddex arimood oo kula tartami karaa mancity waxauna yidhi waxaan eegeynaa qolka waxaan eegeynaa qolka libiska kadib ciyaartii axadda ee bentiford waxaan dareemay inaanu nahay sidii ciyaartooy da-doodu ka hooseysay saddex iyo labaatan sano jir laakiin leh tayo haddii aad fiican tahay in kugu filan waxaad jirtaa da ugu filan ee aad ku tartami karto si aan ula tartanno city waxaan u baahannahay inaan awoodeena amba xooggeena iskugu geeno nasiibkeynuna uu fiicnaado inaan dhaawacno in dhaawacyada aan ka fogaano uusan ciyaartoydeyna naga soo gaarin joogteynana ciyaartoyda amba ciyaaraha heerka sare aan ciyaareyno ayuu kusii daray hadalkiisa virgal vandege oo tilmaamay inay doonayaan in si wacan ay ugu tartamaan tartanka horyaalka premier leaga si kooxda ay ugu wacdo amba ay u dheesho kulamo heer caalami ah oo qurux badan qaybta labaad ee barnaamijka ciyaaraha duhur ayaan gudageli doonaa qaybtan labaad waxaan diiradda ku saari doonaa kulanka u dhexeeya soomaaliya iyo aljeeriya ee isreereebka koobka adduunka marka hore waxaan wada falaqeyn doonaa maxamuud cabduqaadir jamuuni oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha ka faalooda kadibna dhegeystayaasha qadka taleefoonada ayaan siin doonaa ugu horeyn maxamuud cabduqaadir jamuuni waxaad kusoo dhawaata barnaamijka ciyaaraha ee kulmiye waxaa marka hore dulmar noogu sameysaa kulanka ay caawa nelson mandela garoonka la yidhaahda ay algeria kula ciyaari doonaan soomaaliya waa dhawaan cabdiraxmaan aada umahadsan tahay adi iyo dhammaan dhegeystayaasha radio kulmiya waa idiin salaamaa caawa ciyaar weynaad jirto xulka qaranka soomaaliya waxay wajihi doonaan algeria marka hore haddii aan dumar ku sameyno qarankeena wuxuu u muuqdaa inuu ka duban yahay diyaargarow ahaan ciyaarihii hore ee la aadi jiray ama la bixi jiray waxaa muuqata diyaargarow bannaanka yaala oo aan hagar ku jirin oo xiriir ha dhihin taageernama ha dhihin ciyaartooy ha dhihin dhanka tababaraha xulashada intaba ma xuma sida wax ku socdaan ku dhowaad sanadayna diyaargarow ku jireen iyadoo saddexdii bile ugu dambeysay meel ka baxsan gudaha dalka ay tababar ku samaynayeen ciyaarihii bilka hor ay ciyaareen tijaabada ahaa iyo sidoo kale tababarkii ugu dambeeyey ee ku dhowaad afarta isbuuc qaatay ee ugu sugnaayeen gudaha dalka tunisiya marka taas waxay ku muujinaysaa in qaranka uu diyaar u yahay in ciyaarahan isreebreebka ah ee caawal ciyaari doono Eh, ay u yihiin inay ciyaaraan marka diyaargarowgaasaa kuu muujinaya eh, in qaranku wax walba uu diyaarka marka la fiiriyo soomaaliya waa markii ugu horeysay oo ciyaareysa wareega gruubyada isreereebka koobka adduunka maxaa laga filan karaa marka xulkan iyo sida ciyaartooyda loo soo xulay horta waa sreereeb koob adduun waa magac weyn waa tartan u baahan in miisaaniyad la helo oo mas-uuliyad weyn la helo sida hadda qaranka uu ciyaarayo ama diyaargarowgiisii uu yahayna rajada ma xuma marka la dhaqo cimiladaasay ula qabsadeen dalalka ama magaalooyinka lisdhahaaya tartanka waa lagu qaban karaa ama waa lagu martigelin karaa muddaday joogeen intaas waxaa ku ammaanan kow xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta oo diyaar diyaargarowgaa sameeyey oo hawshaan dhan dhabarka saartay wasaaradda ciyaaraha xulashada tobabaraha ciyaartooyda hadda taalentiga leh ee qaarkoodna banaanka laga keenay qaarkoodna gudaha dalka ciyaarayeen marka filash ahaan iyo raja ahaan ani waxaan qabaa inay sarkameen iyadoo tijaabada ugu adag ay caawa tahay marka ay wajihi doonaan xulka qaranka dalka algeria oo la ogyahay in ciyaartooy waaweyn oo uu maharees ku jiro ay ka hor imaan doonto soomaaliya soomaaliya waxaan wada ognahanay in tartamo dhowr ah ay ka qayb gashay guuldarooyin dhabarka loo soo saariyey waxaa ugu dambeysay shan sano jirada xulkeena kulamadii ugu dambeeyey guuldaro la kulma marka laga reebo kulankii ugu dambeeyay guul gaareen ciyaartooydan ma laga filan karaa in heerkan gruubyada ee tartanka ay ciyaari doonaan kulamadii ciyaari doonaan inay guul la imaan karaan mar walba horta guul way imaan kartaa guuldarona way imaan kartaa waa wax loo ciyaarayaba kubadda cagta guul iyo guuldaro qabaa barbar dhigi karo ciyaartooydan eh, shan iyo toban jirada oo iyaga xitaa dadaal fiican sameeyey noqday wadanka ugu yar ee goolasha laga dhaliyay marka la fiiriyo wadamada afrika baxaayeen xulal kale oo goolal badan laga dhaliyaa jirtay ciyaartii koowaad way fiicnaayeen rajadooda ma xumeen tii labaad sidoo kale rigoore iska khasaariyeen kulankii saddexaad ay guul ku soo xireen taasna waxaa la dhihi karaa weliba iyagoo krinshi sameeyey oo shabaqooda ilaashaday marka waxaa la dhihi karaa ciyaar ahaan ma xumeyn laakiinse marka la fiiriyo qabanqaabadooda iyo siday u ciyaareen iyo natiijada ay soo bandhigeen intaasa waxaa loo arkaa inay tahay xul u diyaarsanaa inay koobka noocaana wajahaan marka soomaaliyana hadda matalaysa oo ciyaartooyda da-doodii toddobiy toban jirada iyo sideediy toban jirada ay ka weyn tahay ee seniorka loo yaqaano algeria ay maanta la dheeli doonaan waa kulan ay marti yihiin oo ay abee yihiin maalmo kadib sidoo kale way ciyaari doonaan marka ciyaartaana hadda loo arkaa inay tahay ciyaarta ugu adag oo hadda xulkeena wajahaya waa la sdhii karaa wadamada kale way la dhiilgarayn karaan sida uganda oo kale oo ay kulanka xiga la dheeli doonaan laakiin tijaabada ugu arag soomaaliya maadaama ay abey tahay banaanka ay ku ciyaarayso oo kulankan abey ahaan oo hoomka algeria la joogo marka isbedel ahaan lasma barbardhigi karo labada diyaar garow xirfadda experienciga farqigana u dhexeeya da ka garan kartaa marka la fiiriyo soomaaliya waxay la ciyaari doontaa xulal shan gaaraya algeria iyo kulankeeda koobaad ku furan doontaa gruubka g ay ka tirsan tahay ma la eegi karaa amba ciyaartooyda haddii la fiiriyo maadaama israel reeb koob adduun guul ee zimbabwe kulan gooli waxba labada iyo tobankii ugu gaareen in kulamadan atleast saddex kulan oo kamid a ah amba kulamo natiijo wacan way la imaan karaan groupka an ku jiraan ji horta groupka xulal waaweynaa kula jira algeria ku jirto eh, botswana ku jirto kenya ku jirto eh, uganda sidoo kale la dhihi wadanka labaad ee ugu adag ee soomaaliya tijaabadiisa wajihi doonto hadda waxay la ciyaarayaan algeria algeria eh, maadaama fursado badan hadda ay jiraan xitaa hadday guuldaro kala kulmaan algeria haddana ifisaalaha iyo rajada iyo sidoo xulka u diyaargaroobay iyo ciyaartooyda isku dhiila tiran adduunka meelaha kala duwan laga kala keenay ee xulka matalaya macalinka iyo ciyaartooyda oo si fiican isku bartay hadday noqoto kulan tijaabo hadday noqoto ciyaartooyda dhexdooda hadday noqoto ishee kulamadii ugu dambeeyey saaxiibtinimada ay ciyaareen ciyaartooy badan uu macalinkii ku bartay ciyaartooy badan uu ogaaday waa tan keentay in xidigaha ugu badan xulka la fasaxay ee dib loogu celiyay wadamadooda ilaa uu isdhahay kuwaana loo arkaa inay yihiin kuwii matali lahaa qaranka ee natiijo keeni lahaa ee adiga kugu habboonaa ayuu horta macalinka reebtay oo uu safkiisii cestay ugu yaraana macalinkan xulkuu ku dhex jiray lixdii bilood ee ugu dambeysay waxaa haddana sii caabinaya oo caawinaad badan uu ka heli doonaa cali rajadayna maxaa algeria dhankooda haddaan fiirino ciyaartoy waaweyn oo magac leh oo horyaalada kala duwan ee adduunka ka ciyaara sida horyaalka ingiriiska horyaalka jarmalka horyaalka talyaaniga ciyaaryaano badan oo laga keenaa algeria matala waxaana ugu magacaweyn benraxma iyo sidoo kale riyaad mahares oo sacuudiga iyo ingiriiska kala joogaan marka labadaas ciyaaryaanaha hadda ugu magacaweyn oo lasleeyahay amay dhibaatada ugu badan soomaaliya kala kulmi doonaan laakiin wax walboo laxugo soo oo la sheego soomaaliya waa xul hadda u diyaar garoobay eh, natiijo fiican heesta oo rajo fiican qaba oo diyaargaroob fiican sugnaa ma xuma rajadoodii ugu yaraan hal dhibic inay ka helaanay rajeynayaan algeria mana dhici doonto sida hadda muuqata ciyaarihii hore ee inta la baxo soomaaliya eh, maalinka diyaaradda la raaco maalinka labaad la dheeli jiray oo guulal badan iyo natiijooyin wejigarax lagala doo kulmi jiray iskaalahaas iyo diyaargarowgaas ani iyo lama muuqdo soomaaliya kama muuqdo ugu dambeyntii maxamuud cabdiqaadir jamuuni waxaa fariin aada u reebtaa macalimiinta maamulka ciyaartooyda xulka iyo taageerayaasha xulka gabagabada wallaa fariinta ugu weyn u diri lahaa waxay tahay horta ismaqal in la ismaqlo hogaamiye ahaan meesha hogaamiye yeelato anaga soomaaliyaa nahay waana naqaanaa bictureka iyo sawirka aan ka heli karno ciyaaraha qaar qof walbo bokiskaas jooga arkaysaa oo tababare ah qof tarabuunka saarana waxaa arkaya ciyaartii maamulaya haddii ciyaartooydii laga waalo oo mid walba geeskan kala hadlo mid dhaho banooni shuut mid dhaho raaco mid dhaho yacni waxaa dhihi lahaa wax walba tababaraha looga dambeeyo mar haddii ciyaartaas la baasto ciyaaryahanka kubadda lugtiisa ku jirto aa go-aankas kale ama ha shuudo ama ha baaso ama duqalkal dareema ha laga dafo laakiin macalimiinta waxaa waajib ah inay tactikada fahansiiyaan inay maskaxda ka dhisaan inay dejiyaan qalqalka badan laga dhaafo barooniga la baastaba qaylada laga joojiyo oo aan laga dabahadlin aan laga dabaqaylinin ciyaaryahanka uu maskaxdiisa ciyaaro waxaana baraha bulshada yaacaayo oo la leeyahay mahreysa ka hor imaanaya soomaaliya meeqaa laga dhelin doonaa iyana waa fariin kale oo ciyaartooydii arki karaan oo wejigabax iyo niyadjab u keeni karta laba midna way noqonee niyadjabna way u noqonee bareeshana ciyaaryahan ka dhow saaraa waxaan loogu talagelin oo kubadda cagta ku jirin uu samayn karaa qalladuu geli karaa ciyaaryahanuu faawuli karaa roosuu qaadan karaa waxyaabahaas maskaxdu kolatay wuxuu isleeyahay mahreyskii aa daawan jirtay ee ingiriiska ka ciyaaraya ee laster u dheelay ee maansity u dheelay koobabuaabeen xulkiisa matalaha ka hor imaanaya bal ha ku ceeboobin isagoo baqrintaas qabana uu gadaal uga hordi karaa amaba dhibaato kala kulmi karaa hadduu soo aadan cusle ama aroos qaadataa marka qalqalka noocaasa ayaa jira waxaa kaloo jira waxyaabo badan oo la siyaasadeeyo oo ciyaartooyda qolka labiska loola tago oo oo iisheeg aan kubadda cagta ku jireen marka intaas badan ciyaartooyda inta badan maskaxdoodii ha loo dhaafo iyagii tababaroodii ha laga dhex wixii in natiijo ay keenaan lagu qanacsanaado guuli guul daraba kolley mar walba qarankay matalaan kamana bixi karaan waxaan dhihi lahaa hala taageero oo qof walba taageeraha u muujiyo ciyaartooyda kaasi waxa uu ahaa maxamuud cabduqaadir jamuuni oo ka mid ah falanqeeyaasha sboortiska kaas waxa uu ahaa maxamuud cabduqaadir jamuuni oo ah wariyaasha falanqeeya sboortiska ee ku sugan muqdisho oo nala wadaagay aragtidiisa ku aadan waxa xulka qaranka ay sameyn karaan kulanka caawa ay wajihi doonaan xulka qaranka aljeeriya weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha ee radio kulmiye markan qadadka taleefoonada ee waxaan siin doonaa dhegeystayaasha si iyaguna aragtidoo nala wadaagaan kulanka caawa soomaaliya ay la ciyaari doonaan dhigooda aljeria dhegeystaha ugu horeeya qadka ku jiro alo soo dhowo magacii halkaa joogta magacayga waa maxuuaanad waxaa joogaa degmada yaas maxamed soo dhowow waxaa aragtidaa nagu dhiibataa kulanka soomaaliya iyo algeria caawad ciyaar doonaan nia waa mahadsan tahay kulanka u dhex ee algeria iyo soomaaliya waa kulan lawada sugaayo runaantii shacabka soomaaliyeed ay indhaha ku wada hayaan markii dhanka loo fiiriyo kulanka dadka dhan waxay aaminsan yihiin in xolka qaranka waxaa waaye laga awood badan yahay ama ay isdheeyihiin algeria waxa u ciyaaraya dad brofeshonaala sida riyaad maharees iyo ciyaartooy kale waaweyn oo magac ku leh dunida laakiin aniga maadaama soomaali nahay wadankaaga waxaa waaye tabartiisa si kastoo ah u ogtahay wadankeena ayaa la jirnaa waxaana rajeynaynaa caawa guli inaan kala soo hooyano inkastoo waxawaaye ciyaartooydeena waxawaaye ay tababaro fiican waktiyo badan aysan qaadanin oo waktiyo kooban waxawaaye laisku soo aruuriyey oo isfahamkoodii xataa uusan heer saraheen haddana sidaasoo xitaa waxaan rajeynaynaa guul haye guul noocee ayaa soomaaliya u rajeynaysa caawa niyow caaba soomaaliya waxay ku badinaysaa saddex gooli gool aada mahadsan tahay dhegeystayaasha kale ee qadka telefoonka ayaa fursadooda sii doonaa dhegeystaha xige ee qadka telefoonka ku jira ayaan soo dhaweynayaa soo dhow magacaayo halkaa joogto malaal waa dhowahay e, waxaan kaasoo salaamayaa magaalada muqdisho e, yaasiid e, haddii aan galo ciyaarta soomaaliya iyo aljeris udhexayso walaahi kuley waxaa waaye banooniga kubadda cad madow waaye marka labada xulna haddii yani macnaha ay food ay xul unbaa dhinac u dhici doono ama ciyaartu baraja ay u dhici doontaa ama guul xul ayaa guulaysan doono marka kuley natiijan wace ayaa caawa laga filan karaa in kulankan koowaad ee gruubka g ee ku jirta ay la ciyaari doonto wadanka aljeria Ah, aad ah, marka inkastoo mdo inay tahay cadiyo madow ah dhegeystaha kale qadka teleefoonka ku jira ayaan markaan soo dhaweyneynaa halo soo dhow haddii aad barnaamijka la socotay waxaad u guda gashaa natiijada kulanka soomaaliya iyo algeria ee maanta wada ciyaari doonaan la walaal soomaaliyana waxaa u rajeynayaa guul in soomaaliya badan aysan rajeynaya soomaaliya waxay ciyaaraysaa eh, markeedii ugu horeysay israiil reebka koobka adduunka algeria ayay ka hortegaysaa ciyaartooy fara badan ayaana aljeria u safan in heerkan soomaaliya soo gaartana waxay ahayd mastawo wanaagsan soomaaliya maxaa laga filan karaa maadaama natiijooyin habacsanaana kulamadii hore ee xulalka kala duwan ay la ciyaartay lagaarkii hadday dib isku saxday soomaaliya waxaan ka rajaynaynaa gool iyo sidai aan dadka aan dirsanna hadiiba ay eh, shaqo galaan ama ay ciyaartooyda ciyaarayaan natiijo nuucee amba natiijo imisa ayay ku dhammaan kartaa kulankan soomaaliya inay badi karto hal iyo labo oo soomaaliya ay laba yeeli karto saas u saasa urajeynaysaa u urajeynaya insha allah dhegeystayaas ayaa ugu dambeeyey qadadka teleefoonada dhegeystayaashii kaga qeyb qaadanaya tan iyo kulankeena dambe waxaan kaa tegeynaa siaasi nabadgelyo